بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo zayn اlcaabidiin caabidiinta ziinadooda iyo quruxdooda waa cali bnu xusein bin cali cali bn abi aalib wuxuu dhalay xusein xuseenna wuxuu dhali doonaa cali cali bn cali bn اlxusein ibnu cali waayo macnaha cali bn abi aalib ayaa awoowe u ah caligan baa marka waxaa lagu kunyeeyaa oo loogu magac daraa waa zayn اlcaabidiin ma ra'aytu ma arkin buu yidhi qurayshiyan wiil qurayshi ah afdalu ka fadli badan calىa cali bni xusein cali bni xusein aلzuhri imaamu zuhri baa sidaa yidhi laqad tuwiyat waxaa la duubay fii dalika alcaami اlأgar sanadka iftiinka badan aakhiru safxatin safxad iyo warqadtii ugu dambaysay oo min safaxaati alakaasirati boqoradii akaasirada ahaa ee kaysariyiinta safaxaadkoodii falaqad maata waxaa dhintay yasdajurd ninka lagu magacaabahayay yasdajurdi baa dhintay oo aakhiru muluuki اlfursi furs boqoradooda midkii ugu dembeeyey ah shariidan asagoo la cayrsanahayo cararahaya ayuu dhintay ariidan shariidan asagoo la cayrsanahayo ayuu dhintay dariidan asagoo cararahaya ayuu markaa dhintay wa saqata waay waxaa dhacay asaawiratuhu asaawiradiisii waa qaadadiisii hogaamiyaalkiisii iyo waxarasuhu waardiyaalkiisii ilaaladiisii wa ahlu beytihi ahlu beydkiisii intaba asaaraa ayagoo qafaal ah bay ku soo dhaceen fii aydi lmuslimiin muslimiinta gacantooda wasiiqat waxaa loo soo kaxeeyey alghanaa'imu ghaniimooyinkiina ila almadiinati almunawarati madiinadii munawarada ahayd ee iftiintaa loo soo kaxeeyey waqad kaana wuxuu ahaa ama ahaaba sabyu daalika nasri اlkabiiri nasrigaa weyn qafaalkiisa kahiiran kuwa fara badan bay ahaayeen nasrigaa weyn ay guusha muslimiinta maalintaa heleen sabyiga iyo qafaalka laga soo watay waxay ahaayeen kahiiran wafiiran aad u fara badan famiinan qaali ah lam tashhad madiinatu madiine aysan arkin akhara minhu cadadan wax ka tiro badan walaa acdama khataran kana weyn xagga badnaanta khataran haddii kale xagga mansilada iyo kor ahaashada sabiga maalintaa lasoo qafaalay madiine taasoo kale laguma arkin wa kaana bayna asabaaya qafaalka beynkooda waxaa ku jiray banaatu yastajurda yastajurda gabdhihiisii ahalaaatu ee saddexda ahaa boqorkii faaris ee cararay ee asagoo cararhaya dhintay oo la dilay ama dhintay ay gabdhihii uu dhalay ee saddexda ahaa waxay ku jireen qafaalkii maalintaa la soo qafaalay aqbala annaasu dadkii waxay soo qaabileen cala sabyi qafaalkii fasharawhu waxay ku iibsadeen fii saacaatin macduuda saacado fara ku tiris ah wixii meesha lagu soo bandhigay oo qafaal ah ama dumar ah ama adoomo ah ama wax kale ah muslimiintii waxay ku iibsadeen saacaad macduuda ah waradduu waxay ku celiyeen amanahu lacagtiisa ilaa beyti maali lmuslimiin baytulmaalka muslimiinta walam yabqa minhu ma soo harin qafaalkii ilaa banaatu kisra kisra gabdhihiisii mooyaane yastajurda la odhan jiray boqorkii kisra gabdhihiisii saddexdaa soo haray wa kunna waxay ahaayeen min ajmali nnisaa'i dumarka kuwa ugu quruxda badan jamaalan xagga jamaalka iyo quruxda wa abbaahunna waxay ahaayeen kuwa ugu iftiinka ama nuur ka badan dalcagtan xagga aragtida wa andarihinna bay ahaayeen kuwa ugu iftiin badan shabaaban xagga dhallinyaranimada gabdha yar yar ahoo boqor dhalay ahaayeene aad bay u qurqurxanaayeen aragtidoodana way iftiimaysay dhallinyaranimadoodana way bidhaamaysay macnaha gabdha yar yaroo markaa soo baxay walammaa curidna markii loo soo bandhigay lilbaaci baaci saddexdii gabdhood suuqa la keenay si loo gato adraqna way raariciyeen madaxooda ilaalardi dhulkay u raariciyeen aad iyo aad bay uga xumaadeen dillatan dullinimo iyo wamahaanatan ihaano darteed ihaanada iyo dulliga dul saaran ayagoo gabdho boqoraad ah yay hoos madaxa u aadiyeenay u raariciyeen wafaadat waxaa daatay oo soo qubtay cuyuunahunna indhahooda biyihii ku jiray xasratan qowmamo iyo inkisaaran qalbijab darteed way la ooyeen gabdhaha way la ooyeen markii lasoo bandhigay faraqa waxaa u naxariis dalbay lahunna ayaga cali bni abi aalibin karama allahu wajha cali bni abi aalib ayaa u beer jilcay oo u raqay oo u naxariistay wa tamanaa wuxuu tamaniyey cali ee uu jeclaystay low sharaahunna in laga iibiyo man yuxsinu qof wanaajin karaa alqiyaama calayhinna u istaagnaashada qofkii in loo istaago oo khayrkooda iyo munaasabadnimadooda iyo sharaftooda ilaalinaya oo wanaajinaya kaa keliya in laga iibiyo taasuu tamaniyey walaa qarwa wax lala yaaba ma aha cajiib ma laha farasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh naxariis iyo nabadgelye alla korkiisa ha ahaatee yaquul horay wuxuu u yidhi irxamuu u naxariista casiiza qowmi qoom casiiskooda oodan la duloobay nin casiis ahaan jiray madax ahaan jiray kaabaqabiil ahaan jiray haddaad qaxootiyada ku aragtaan oo iska daciifoo taban liitaa kuwa naxariis u sameeya saddexba in loo naxariista aad bay u wanaagsan tahay casiis qoom oo duloobay caalim cilmi badan oo juhalo ku dhex jira qadarkooda iyo wuxooda oo aysan qadarkiisa iyo sharaftiisa aysan aqoonin iyo nin taajir ahaan jiray oo hanti lahaa oo gacantiisa dhulka dhacday waa faqiiroobay saddexdaaba in loo naxariisto way mudan yihiin waayo ninkan hantida badan ee xoolaha lahaan jiray haddii gacantiisu hoos u dhacdo baayon buu u dhimanayaa dadka dadka shaxaadana ma aha mana yaqaana si wax loo shaxaado marka irxamuu casiiza qowmin dalla in loo naxariisto qoom casiiskooda dulloobay famaala cali wuxuu u leexday uu u iishay calىa cumar bn الkhطاab wa qaala wuxuu yidhi yaa amiira اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo ina banaati اlmuluuki boqorka gebdhihiisii laa yucaamalna yaan lagula mucaamaloonin oon yaan lagula dhaqmin mucaamalata hayrihinna gabdhaha ka soo haray oo qayrkooda sida loola dhaqmo gabdhahan gabdho boqoreed waaye faqaala cumar wuxuu yidhi sadaqta caliyo waa runtaa walaakin kayfa maxaan samayn karnaa marka haye maxaan falnaa buu yidhi faqaala caliyun cali wuxuu yidhi yuqawamna waa la qiimaynayaa marka hore waa la qiimaynayaa oo qadarkooda iyo sida ay yihiin baa la qadarinayaa oo la qiimaynayaa mar allaala marka la qawamiyo wayuqaala waxaa la qaalisiinayaa biahmaanihinna lacagtooda inta dumarka kale lagu iibsaday in ka badan baa la labalaabayaa uma kabacdi tutraku lahunna ayagaa loo dhaafayaa alxuriyatu xuriyadda fii ikhtiyaari man yasha'na qofkii ay doortaan oo miman yadfacu hamana lacagtaa bixinaya marka hore lacagtooda waa la qaaliyeynayaa kabacdi ayadaa xori ayagaa xorriyad la siinayaa nin kasta ma iska gadanayo ninkii ay dhahaan kan baanu rabnaa kaasaa markaa laga iibinayaa haddana waa inuu lacagtii hamantii qaadhigahayd bixiyaa intaa waa in la sameeyaa buu yidhi cali fartaaxa wuu ku farxay cumar lidaalika arrintaa wa radiya canhu waana ku raalli noqday wa anfadahu waana fuliyey saasaa wax loo qadaray fakhtaarat waxay dooratay ixdaahunna saddexdii gabdhood mid ka mid ah cabdullaahi ibnu cumar ibnukhadaab bay dooratay cumar ibnukhadaab wiilkiisa wakhtaarat ahaaniyatu tii labaadna muxamed ibni abi bakrn sidiiq waanu taan soo marnay wa ama ahaaliatu tii saddexaad wa kaanat tudca waxay ahayd mid loogu magac daro shaahi zinaan baa la ohan jiray shaahi zinaan weeye magaceedu waa boqoradda dumarkaa la ohan jiray Eh, taasna fakhtaarati waxay dooratay alxusayn ibnu cali oo sibta rasuulilaahi sibta rasuuli sibta rasuuli rasuulka sibtigiisii ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh sibtiga waa wiilka gabadhiisu ay dhashay wiilkaad wiilka uu awoowaha u yahay ayuu ahaa xusayn ayay dooratay tii kalena oo saddexaad waa shaahin zinaan gabadha lagu magacaabe rasuulka wiilkii awoowaha uu u ahaa alrasuuli salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh aslamad way islaamtay shaahu zinaan waxasuna islaamuhaa islaamkeediina wuu wanaagsanaaday fafaasad waxay ku liibaantay bidiini alqayimati diintii toosnayd wauctiqad waxaa la xoreeyey min araqi wauctiqad way ka xorowday oo waxaa laga xoreeyey waxaa la xoreeyey ayadana waxaa la xoreeyey min araqi addoonnimadii baa laga xoreeyey fasaarat waxay noqotay zawjatan zawjad iyo waxay noqotay marwa bacda an kaanat amatan markay gabar ahayd kadib wadafirad waxay ku guulaysatay bilxuriyati xorriyadii markaa ay heshay uma intaa ka bacdi innahaa ayadu ra'ad waxay aragtay an taqtaca inay goyso kulla sillatin xiriir kasta lahaa ayadu ay la lahayd bimaadihaa wixii tegey diimihii tegey alwaaniya ee waaniyinimada ahayd ilaan waxay ahayd dad waaniyiin ah dad waaniyiin ahoo asnaamta caabuda sidaa darteed xiriirkii bay goysay fatakhallad waxay tuurtay iska dhaaftay oo ay ka baxday beddeshay can ismiha magaceedii shaahu zinaan ahaa wa wamacnaahu kelimada haddii la micneeyana waxay noqonaysaa melikatu nisaa'i dumarka boqoradoodabay markaa ahayd waa asbaxad waxay noqotay tudcaa mid loogu magac daro waxay isku bixisay hazaalato khazaalo gabar la yidhaahdo waqad sacidad way ku liibaantay hazaala bikhayri اlaswaaji rag midka u khayr badan bay ku liibaantay heshay waa xuseyn ayay markaa heshay walyaqihim waalyaqihim bay heshay midka ugu mutnaan badan uguna habboon bibanaati اlmuluuki boqorada gabdhahooda nin aan wax dayacayn oo xaqooda ilaalinaya ajdar ahoo ku habboon gabdhaha boqorada walam yabqa ma baaqi harin min amaa min amaaniyiha yididiiladeedii walam yabqa min amaaniyiha yididiiladeedii ma baaqi noqon oo ma harin ilaa an tancama inay ku nimcaysato maahane bilwaladi wiil inay owlaad hesho amniyada waxaa loola jeedaa guurkeedii guurkeedii mar allaala markii ay gashay maba sii baaqi noqon oo ma sii joogin ilaa an tancama inay ku nimcowday bilwaladi walad maahane faakramaha allah ilaahay baa karaameeyey fawaladad waxay u dhashay lilxuseen xuseen waxay u dhashay khulaaman wiil wasiiman qurux badan wasiima almuxayaa wasiima almuxayaa wejigiisu qurux badan yahay macnaha aragtidiisu ay qurux badan tahay wejigiisa uu markaa qurux badan yahay bahiya alcati aragtidiisana ay ifayso bahiya alca mar allaala marka laga soo horbaxana ee u bidhaamaya fasamatu way magacowday caliyan cali bay u bixisay cali bay ku magacaawday tayamunan ayadoo barakaysanaysa biismi jaddihi awowgii cali bni abi aalib magaciisa radia allaahu canhu wa ardaa waxay ku samisay xuseen aabbihii macnaha awowgii ayay ugu magac dartay ayadoo tamaninaysaa barakaysanaysae xasuusanaysaa jaddigii awowgii cali bni abi aalib radia allaahu canhu wa ardaa laakina farxata hazaala hazaalla farxaddeedii lam tadum ma sii daa'im noqon oo ma jirin siwa laxadaatin laxadaad waxaan ahayn dhowr wax maalmood ma ahee wax kale ma sii jirin daalika sababtuna waxay tahay ama arrintu li'annahaa ayadu labbat waxay ajiibtay nidaa'a rabbaha rabbiha rabbigeed nidihiisa dhawaaqii ilaahay ayay ajiibtay itra xuma nifaasi xanuunkii nifaaska macnaha umushii iyo fooshii xanuunkeeda raadkeediiba rabbi bay ajiibto way dhimatay waaye nifaaskii nifaaskii caajalathaa ay la dhibtootayay la saxariirtay kaa raadkeedii raadkiisiiba markii canugii dhashay magaciina ay u bixisay farxaddeedii maba sii jirine way dhimatay macnaha falam tatruk lahaa ugama tegin fursatan furso litanatuci ay ku raaxaysato bimawluudihaa canugeedii tawallad waxaa gacanta ku dhigtay oo tawallisay ricaayata sabiyi saqiir canugii yaraa ilaalintiisa mawlaatun gabar mawlo ahoo lahu xuseen uu lahaa naag addoonow xuseen uu xoreeyey ayaa gacanta ku dhigtoo tawallisay fa axabbathu way jeclaatay marka fa wiilkii bay jeclaatay mawladii fowqa maa tuxibu alum hooyasay u jeclaata wax ka sarreeya waladaha canugeeda hooyo sida ay canugeeda u jeclaata saraynteeda ayay markaa jeclaatay wa raqabatu way jeclaysatay wiilkii akara mimaa tarcaa wa racatu dhe way barbaarisay oo way ilaalisay akara mimaa si ka badan tarcaa ay u ilaalisa waalidatun hooyo waxiidaha madigeeda halcanug oo ay dhashay say u raciyeyso fanasha'a wuu barbaaray calina wahuwa asagoo laa yacrifu lahu uusan u ogayn umman hooyo hayrahaa islaantaa maahane mawladaa cid aan ahayn uu hooyo u haystay ma jirin saasuu markaa ku barbaaray maa kaada ma sigin cali ibnu xusain yabluqu inuu gaadho sinna tamyiizi tamyiiska iyo qaangaaridii wax kala soocidda da'deeda xataa aqbala ilaa uu qaabilay calaa alabi اlcilmi alabulcilmigii inuu cilmi dalbado uu raadiyo bishaqafin si xubbi ah wa shawqin iyo si hilow ah aad buu hilow ugu qabay jecelna waa u qabay cilmiga wa kaanad waxay ahayd madrasatuhu madrasadiisii aluulaa ee ugu horaysay baytahu gurigiisii gurigii uu ku dhashaa madarasadii koowaad uu ka soo baxay ay ahayd akrim bihi karaamo badana min beytin guri guri uu ka soo baxo uu madaraso u noqoto alla karaamo badana oo wanaag badana wa kaana mucallimuhu mucallimkiisii alwalu ay ugu horeeyeyna cali waalidahu aabbihiis buu ahaa alxuseen bin cali acdim bihi weyna badanaa min mucallimin mucallim waxbaray amaa madrasatuhu madarasadiisii athaaniyatu ee labaad ee wax ka bartayna masjidu الrasuuli rasuulka masaajidkiisii buu ahaa alacdami ee weynaa sala allahu calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wa kaana almasjidu masaajidkii annabowi ee nebiga loo nisbeeyey ashariifu shariifka ahaa ee sharafta badnaa yowma idin maalintaa wuxuu ahaa yamuuju mid buux dhaafiyey bilbaqiyati albaaqiya baaqiyadii hartay oo min saxaabati rasuuli rasuulka asxaabtiisa alkariimi ee sharafta lahaa wayaskharu mid buuxa buu ahaa biطabaqati اluulaa dabaqadii iyo kooxdii hore ayaa buuxisay oo min kibaari الtaabiciyiin taabiciyiinta kuwoodii waaweynaa ahaa wa kaana haaulaa'i wa haaulaa'i kuwan iyo kuwanba waxay ahaayeen haaulaa'i wa haaulaa'i macnaha waa saxaabadii iyo taabiciyiintiiba yaftaxuuna kuwa u fura quluubahum quluubtooda lihaadihi alakmaami ubaxyadan bay u fureen ubaxyadan bay u fureen quluubtooda almusdahiratin ee iftiimaya ubaxyadan quruxda badan oo min abnaa'i saxaabati saxaabada carruurtoodii ahaa alkiraami ee karaamada badnaa fayuqri'uunahum waxay u akrinayeen kitaab kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa caza wajal wayufaqihu wayufaqihuunahum way fahamsiinayeen fiihi kitaabkii alle wayarwuuna waxay u warinayeen lahum saxaabada carruurtooda xadiida rasuulillaahi xadiida rasuulillaahi rasuulkii alle xadiidkiisa sala allahu calayh wasalam wayaqifuunahum waxay dul istaajinahayeen calaa maraamiihi ujeedooyinka iyo danta iyo muraadka xadiiska uu leeyahay ahdaafta iyo qasadka xadiiska laga leeyahay ayay fahamsiinayeenay dul istaajinayeen wa yuqisuuna waxay uga sheekaynayeen calayhim korkooda siirata arasuuli rasuulka siiradiisa rasuulkii al-acdami ee weynaayee sharafta lahaa sala allahu calayh wasalam iyo wa maqaasiihi duulaanadii uu galay wayunshiduunahum waxay u tirinahayeen shicra alcarabi carabta shicradoodii gabayadooda wayubasiruunahum waxay tusinayeen bimawaatini jamaalihi meelaha wanwanaagiisa shicirka ileen dhammaan ma wada fiicna qaybo fiicanoo diinta loo isticmaalaa jira meelaha mawaatintiisa oo quruxda hoosan dembiga ka lahayn taana way tusinhayeen wayamla'uuna waxay ka buuxinayeen quluubahum quluubtooda quluubtii alqadati ee cusbayd bixubbi illaahi ilaahay jacaylkiisa caza wajalla wa khashyatii cabsida alleh iyo wa taqwaahu ilaahay taqwadiisa taana quluubtii ciyaalka taabiciyiintae yareeraaye saxaabada caruurtooda yay ka buuxinayeen faidaahum waaba ayagoo khilmaanun caruur ah faidaahum waaba ayagoo culamaa'u culamo ah caamiluuna camalfalaya cilmigooda isla markii yar yarkii wax la baraayeyba waxay noqdeen culimo cilmigooda ku camal fala wa hudaatan mahdiyuuna hudaad ayay noqdeen la hanuuniyey oo hanuun iyo khayr markaa u saaxiib ah laakina cali bnu xusayn cali bnu xusein lam yatacallaq ma ku dhegin qalbuu qalbigiisa bishayin shay kamaa tacallaqa suu ugu dhegay uu u qabsaday oo kale bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa caزa wajalla walam tahtazu ma aysan ruxin mashaaciruhu daraynkiisa liamrin arin kamaa kaanad sida ay u ahayd tahtazu mid u ruxda liwacdii qur'aanka wacdigiisii wa waciidii waciidkiisa waciidka qur'aanka uu ka hadlaya siduu qalbigiisa u ruxaayey shay uu u ruxay ma jiro fa idaa qara'a markuu xuseen ee cali bnu xuseen uu akhriyo aayatan aayad fiihaa ay ku sugan tahay dikruljannati jannada xuskeeda daara waxaa duulahayay fu'aaduhu laabtiisa shawqan hillow ilayhaa jannada uu qaba darteed aayad janno markuu akhriyo qalbigiisa waa kacayey aad buu u rajaynayay jannada waidaa samica markuu maqla aayatan aayad fiiha gudaheeda ay ku sugan tahay dikru naari naarta xusitaankeedana zafara zafratan zafara waa boodi jiray macnaha booditaan baa asiibi jiray booditaan ayuu markaa boodi jiray zafratan kaanna aad moodo lahiiba jahannama jahannama holaceeda fii axshaa'ihi jasadkiisa in lagu in jahannama lahiibkeeda iyo holaceeda in jirkiisa lagu dhejiyey ayaad markaa moodaa oo markaa la qabasiiyey suu u boodaya macnaha marka ayad cadaab uu maqlo wamaa in igtamala maba kaamil noqoninba cali bnu xusain wamaa in igtamala markay u kaamil noqotay wamaa in igtamala uma kaamil noqonin cali bnu xusain sharaaban dhallinyaranimo iyo wa cilman cilmiba xataa dafira ilaa ay guulaysteen almujtamacu اlmadaniy mujtamicii reer madiine alamhalu eh, ee qiimaha badnaa bifatan bay ku guulaysteen dhallinyaro oo min acmaqi fityaanin bani hashim reer bani haashim dhallinyaronim dhallinyaradooda midka ugu sarreeya ah cibaadatan wa tuqa cibaadada iyo alla ka cabsiga waacdamihim midka ugu weyn ah fadlan xagga fadliga iyo wakhuluqan xagga dabeecadda wa akarihim midka ugu badan ixsaanan wanaagfalka iyo wabiran samafalka wa awsacihim ugu waasicsanee ugu ballaaran macrifatan garashada iyo wa cilman cilmiga wiil noocaas ah ayay ku liibaaneen oo ay heleen reer madiina falaqad balaqa wuxuu gaaray min cibaadatii cibaadadiisii wa taqwaahu alla kacabsigiisa annahu kaanad waxay ahayd ta'khuduhu mid qabata ricdatun argagax baa qaban jiray ricda ayaa markaa qaban jirto wuu argagaxi jiray bayna wuduu'ihi wa salaatihi salaadiisa iyo waysqaadkiisa inta u dhaxaysa mar allaala markuu weyse qaatuu rabo inuu tukado aad ayuu u jiracnoon jirayo racdaa markaa qaban jirtay fatanfudu jasadahu nafdan markaasaa jasadkiisa waa dhaqdhaqaaqi jirayo xarakaad ayuu markaa samayn jiray wuu gariiri jiray jasadkiisa ayaa nafdan gariiritaan gariiri jiray waa mar walba u weysqaato ee uu rabo inuu tukado falamaa markii kullima lagala hadlay fii daalika arrintaa eliroor maxaa dhacay waxaan faqaala wuxuu yidhi wayxakum liibaantiiniiyey kaannakum waxaad mooddaa sidii adinkoo laa tadruuna aadan ogayn ilaa man aquumu qofkan hor istaagayo walaa taclamuuna inaadan ogayn man uriidu qofka aan doonayo an unaaji inaan la koodo war qofkaan u socda ma taqaanin marka hore qofka aan raba inaan la munaajoodoon markaa la koodo waqad balaqa wuxuu ka gaaray eh, cali min saani qad balaqa wuu gaaray min ixsaani اlfataa wiilkaa dhallinyaraha ixsaankiisa alhaashimiy ee reer haashimi loo nisbeeyey licibaadatihi cibaada wanaaggiisii waitiqaanihi sugitaankii uu sugayay lishacaa'irihi diinta shacaa'irteeda an dacaahu nnaasu inay dadka ugu yeeri jireen ay ugu magacdareen dareen zayn dadka cibaadaystee cibaadaystee caabidiinta ah quruxdooda saasaa markaa loogu magac daray xataa nasiya ilaa ay hilmaameen qowmuhu qoomkiisa ismahu magaciisa ow amase kaaduu ay sigeen inay hilmaamaan waaharuu ay ka doorteen laqabahu laqabkiisii haadaa ee kaa calaa ismihi magaciisa cali bnu xusein haddaad dhahdo maantao dhan qof garanaya ma laha zaynulcaabidiin haddii la dhaho isla markii markaa waa la fahmayaa waqad balaqa wuxuu ka gaaray min iطaalatihi ku dheeraanta uu ku dheeraan jiray lisujuudii sujuuddiisa iyo waistiqraaqihi kumaashoodkuu ku dhex maashoodsan yahay fiihi sujuuda mar hadduu sujuud u dhaco suu u soo istaaga way adkay waxa uu ka gaaray an naadaahu inay ugu dhawaaqi jireenay ugu magac dareen ahlulmadiina inay ugu magac dareen bisajaadi waxay dhaheen sajaad waa kii sujuudda badnaa sujuud dheereey ayay markaa u bixiyeen waqad balaqa wuxuu gaaray min safaa'i nafsihi naftiisa saafinimadeeda wa naqaa'i qalbihi iyo qalbigiisa nadiifnimadiisana an nacatuuhu inay ugu magac dareen bizakiyi kii daahirsanaa bay u bixiyeen zaki bay markaa u bixiyeen kii nadiifka ahaa wa kaana zayn اlcaabidiin zayn اlcaabidiin wuxuu ahaa ridwaan اllahi calayhi raadi ahaashada alla korkiisa ha ahaatee yuuqinu mid yaqiinsaday anna mukha alcibaadati cibaadada dhuuxeeda adducaa'u allabariga inuu yahay ilaahay oo la baryo oo la ducaysto inay tahay cibaadada dhuuxeeda wa kaana wuxuu ahaa yaطiibu mid jecel lahu asaga adducaau ducada akara maa yaطiibu inta uu u jecel badan yahay inta ugu badanna wahwa mutacalliqun waa markuu ku dhegan yahay biastaari اlkacbati kacbada asturkeeda marka uu rabbi aad u baryayuu usii jecel yahay waa markuu kacbada haysto falakam iltazama falakam iltazama meequu laasimay albayt اlcatiiqa meeqou laasimay uu ku soo laalaabtay gurigii catiiqa ahaa waa kacbade wa jacala uu guda galay yaquul inuu dhahayo rabbi rabbiyo laqad adaqtanii waxaad i dhadhansiisay min raxmatika naxariistaada maabaad iga dhadhansiisay adaqtanii aad i dhadhansiisay wixii aad iga dhadhansiisaad iga siisay naxariistaada wa awlaytanii waxaad isiisay min incaamika nimcooyinkaaga maa awlaytanii waxaad iga siisay fasirtu waxaan ahaaday adacuuka inaan ku baryo aaminan anigoo aamin ah min gayri wajalin cabsi la'aan wa as'aluka waxaan ku su'aalanayaa musta'nisan musta'nis wa as'aluka musta'nisan anoo weheshanaya ilaahayow anoo adi ku weheshanaya min gayri khawfin cabsi la'aan rabbi rabbiyow innii anigu atawasalu waxaan kugu tawasulayaa oon kugu soo dhowaanayaa ilayka xaggaaga tawasula man man tawasulkiisii baryihiisa oo kale ishtadad ay darnaatay faaqatuhu baahidiisa uu u qabo ilaa raxmatika naxariistaada wadaufad oo wadacufad ay ka daciiftay quwatuhu awooddiisa can adaa'i xuquuqika xuquuqdaada gudashadeeda nin noocaasa sida uu kuu baryaan allow kuu baryayaa kuguna tawasulayaa faaqbal ilaahu minii iga aqbal ducaa'a alghariiqi mid maashooday ducadiisa algariibi haddana qariib oo koyto ah oo musaafir ah alladii kaasoo laa tajidu aan helaynin liinqaadihi koritaankiisa ilaa anta adiga mooye cid kale aan helayn inuu koriyo yaa akrama alakramiin inta karaamada badan midka ugu karaamada badanow walaqad ra'aahu walaqad ra'aahu wuu arkay taawuus ibnu kaysaan yaa arkay ma daata mara mar mararka u saaxiibaa zaynulcaabidiin buu arkay yaqifu asagoo taagan fii dilaali lbeyti alcatiiqi guriga catiiqaa kacbada harkeeda asagoo taagan wahwa asagoo yatamalmalu tamalmalu saliimi yatamalmalu iska dhigahyo qof halaagsamay tamalmalu saliimi qofka xanuunsan saliimkaani ka caafimaadka ma ahee waa xanuunkaa loola jeeda waa tafa'ul saadaal wanaagsan waaye inuu alla caafiyaa loo rajaynayaa sida uu isu dulleeyu isku daciifiyu isku halaajiyo qofka xanuunsan oo kale wayabkii oynaya bukaa'a asaqiimi ka jiran oohintiisa oo kale wayadcuu alla baryaya ducaa'a almutarri mid la tabardareeyey oo dhibaatoobay ducadiisoo kale fawaqafa waa istaagay sila ninka lagu magacaabo yantadiru asagoo sugaaya taawuusan e dhehe taawuus ibnu kaysaan waa istaagay asagoo sugaaya ilaa ducada uu dhammeeyo yantadiruhu asagoo sugaya xataa idaa kafa markuu joojiyey can bukaayi oohintiisa wa faraqa zaynulcaabidiin uu ka faaruqay min ducaa'i baryadiisii taqadama wuu soo aaday naxwahu dhankiisa wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yabna rasuulillaahi rasuulka alla canugiisiiyo ra'aytuka waan ku arkaa calaa xaalatika haadihi xaaladaadan ee tan ah ayaan arkaayey saad isku dullaynaysiy oohin badnaantaada walaka waxaa kuu sugan fadaa'ilu alaaثa saddex fadliyaalaa baad leedahay arjuu aan rajaynaya buu yidhi an arjuu aan rajaynaya saddexdaa fadli an tuamminaka inay kaa ammaan geliso min alkhawfi cabsida saddex khisaal iyo saddex arinoo cabsi oo dhan kaa ammaangelinaysaa ku sugnaaday fa qaala zayn اlcaabidiin wuxuu yidhi wamaa hunna ya taawuus taawuusoo maxeeyiin saddexda fa qaala wuxuu yidhi ixdaahunna midood waxa waaye annaka adiga ibnu rasuuli اllaahi salawaat اllaahi wasalaamuh calayh rasuulka cunugiisii baa tahay waayo rasuulka unug canugiisii baa tahayoo faadima ayaa mataqaanaa ayeeya u ah bacdamaa faadima nebiga uu dhalay wiilkeediina uu sii dhalay ayaa waxaa laga cabbirayaa carruurta nebiga sala allahu calayh wasalam taasi waa mid waaaniyatu midda labaadna waa shafaacatu jadig awowgaa shafaacadiisa laka oo kuu sugnaatay awowgaabaa shafiicaya maalinta qiyaamo shafaacatu jadika awowgaaga shafeecadiisana laka way kuu sugnaatay wthaaniyatu midda saddexaadna raxmatullah waa ilaahay naxariistiisa naxariista alla dadkoo dhan ay sugayaan ay rajaynayaan taana waad leedahay faqaala lahu yaa taawuus qaala wuxuu ku yidhi lahu zayn alcaabidiin yaa taawuusu taawuuso ina intisaabii u nisba sheegashadayda ilaa ila rasuuli rasuulka aan u nisba tirsanaya calayhi salaatu wasalaam laa yu'amminunii ma iga ammaangelinayso oo mid i badbaadinaysa ma aha bacda an samictu markaan maqlay kadib qowla اllahi caza wajala ilaahay qowlkiisa faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum ywmaidin aayadda xaggii la geynaa buu yidhi haddii buunka qiyaamo la yeeriyo nasab sheegasa ma jirto nebi baa i dhalay iyo adeerkaya nebi ahaa iyo tol awliyaan ahayn iyo ma jirto meesha haddii mar buunka qiyaamo la yeeriyo falaa ansaaba baynahum ywmaidin walaa yatasaa'aluun taasi waa mid mucaasaare shafaacadii soo ma aha وأma شhafاacaة jadي awowgay shafaacadiisa lii aniga uu ii shafeeco faإna اllaha ilaahay callad kalimathu calad kelimatuhu kelimadiisa kor ahaatee yaquulu wuxuu yidhi walaa yashfacuuna إilaa liman اrtaضى u shafeeci maayaan dadka wax shafeeca ilaa qofuu ilaahay raali ka imaana subxaana wa tacaala ma anaa og inuu raali iga yahay ilaahayi in kale وأma raxmaة الlahi tacaalى fahuwa yaquul raxmada allana rabbi baaba yidhi inna raxmat allaahi qariibu min almuxsiniin raxmadda ilaahay muxsiniintay u dhowdahaye muxsin cali bay u dhowdahay baa la yidhi waa maya muxsiniin bay u dhowdahay ma muxsin baa nahay mase ma ogi walaqad afaadat way faaftay attaqwa alla ka cabsigii calaa zayni alcaabidiin maa shaa allah intii ilaahay doono an tufiida inay ku faafto min shamaa'ili lfadli shamaa'isha fadligooda fadliga shamaaishiisa iyo qaybihiisa iyo darajooyinka iyo walxilmi xagga dulqaadka nibliga iyo sharafta iyo khayrka iyo wanaagga iyo shamaa'ilidaha iyo caqliga ayay kaga faaftay dhammaan shamaa'il اlfadli waa shamaa'isha ama fadliga qaybaheeda <clears throat> waa nibli iyo caqliga walxilmi iyo dulqaadka xata sdaanad <clears throat> ilaa ay khushuucday ama ay u khushuucday kutubu say kutubaha siirada birawaa'ici akhbaarihi akhbaartiisa kuwooda ugu fiicfiican oo wasahad ay quruxowday safaxaatuhaa taariikhda baalasheeda binabiili mawaaqifihi mawaaqiftiisa kuwooda ugu fiicfiicane ugu sarsareeya yaa kutubii taariikhda u khuduucday min daalika waxaa ka mid ahaa maa rawaahu wixii u wariyey alxasan ibnu اxasan xasan ibnu اlxasan iyo cali ibnu xusayn ibnu cali macnaha waa sida xasan ibnu xasan ibna cali ibn abi aalib iyo cali ibnu xusayn ibna cali ibn abi aalib waa wiil xasan asagana uu dhalay idan waa ilmo adeer labadooda waa cali ibnu xasan ibnuxasan ibnu cali iyo xusayn waa cali ibnu xusayn ibnu cali marka xasan iyo caligan waa ilmo adeer xasan iyo xuseen baa kala dhalay arrintaasaa xasan sheegay faqaala wuxuu yidhi waqacad waxaa ka dhacday baynii ani iyo wa bayna ibnu cammi ila adeerkay zayn alcaabidiin jafwatan goysmo wax yaroo dagaal baana dhex maro col baan noqonay fadahabtu waan baxay buu yidhi xasan ilayhi zaynulcaabidiin xaggiisaan aaday wa ana anigoo atamayazu la go'aya gaydan xanaaq minu asaga xaggiisa ciil xoog ii haya wa kaana calina wuxuu ahaa waa zayn alcaabidiine maca asxaabihi asxaabtiisii buu la fadhiyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa famaa taraktu shay-an shay kama tegin ilaa qultu waan idhi wax walboo laysku caayo oo aflagaada ah oo doqonnimo ah oo xumaan ah lahu asagaan ku idhi buu yidhi wahwa saakitun asna waa aamusan yahay laa yatakallam hadli maayo korkiisaan taaganahay aqayaar baa la fadhisaa waxaa la fadhisa ardaydiisii cay intii la dhihi karay oo aan dhihi karay waan dhahay buu yidhi uma insaraftu waan ka soo gadoomay ilama hadlin mana ii jawaabin falamaa markii kaana alleylu habeenkii la gaahay idaa waaba taariqun guureeye mid baaba igu soo guureeyey cala albaabi albaabka dushiisa yaqracuhu garaacaya albaabka faqumtu waan u istaagay buu yidhi waxaa hadlaya xasane ilayhi ninkii albaabka garaacayaan u kacay liaraa saanu arka man huwa yuu yahay yaa waay waxaa albaabka garaacaya fa idaa zaynu اlcaabidiin waa zaynulcaabidiinkii maantoo dhan aan cayda u miisay waay famaa shakagtu kama shakinin annahu asaga jaa'a inuu u yimid yaruddu ilaya inuu ii celiyo xaggayga ee uu ii jawaabo aladaa dhib wixii aan saakay u geystay oo dhan inuu caaba iga aarguto inuu u yimid kama shakinin walaakinahu laakiinse qaala wuxuu yidhi yaa akhii walaalkeeyow in kunta haddaad tahay saadiqan mid run ku sheega fii maa qulta lii waxaad ii dhahday maanta fagafara allaahu lii ilaaha ii dembi dhaafo waxaad maantao dhan ilahayd waa suuragal inaan ku suganahay ilaahay cafiye buu dhahay wain kunta haddiise aad tahay hayra saadiqin midaan run ku sheeginna fagafara allaahu laka allah ku saamaxa adiga uma alqaa calaya asalaam salaam buu iisoo tuuray wasalaamu calaykum buu idhaha wamadaa waana iga soo tegey intaa maba looga badninba falaxiqtu waan ka daba tegey bihi asaga waan haleelay waqultu lahu waxaan ku idhi laa jarama waxa xaqiiqa ah laa cudtu ilaa amrin takrahuhu inaanan dib ugu laabanayn amar aadna cayse iyo wax ku dhibaya maanta wixii ka dambeeya inaan markaa ku dhahayni raalli iga aho walaalo faraqa lii wuu ii wuu ii jilcay marka wuu ii dabcay wa qaala wuxuu ii yidhi wa anta adigu fii xillin xalaal baad ka tahay mimaa qulta lii waxaad i tidhi dhammaan waa ku saamaxay macnaha waxba kuuma haysto warawaa waxaa wariyey axad abnaa'i almadiina wiilasha reer madiine mid ka mid ah qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa zaynu alcaabidiin khaarijan mid u soo baxay min almasjidi masaajidka masaajidka bannaankiisuu ahaa fatabictuhu waan raacay buu yidhi wajacaltu waxaan guda galay ulawix inaan ku celcelinayo lahu asaga bishatmi cay asoo iska socdo masaajidka bannaankiisa jooga ayaan ku dulbilaabay caay inaan ku celceliyo walastu mana ihi adrii mid og sababan lidaalika sababta iga dhacday arrintaa waa iska caynaaye wax uu hadda iga sameeyey iyo sabab aan ku shadmiya ma ma ogi fahajama calaya waxaa isoo hujuumay oo igu soo cararay annaasu dadkii ilaan waa shiiqii dhammaaye yuriiduuna waxay doonayeen akhdii qabashadayda dhammaan waxay rabaan inay iqabtaan waayo ninkii iska socdee wadaadkii hadda casharka soo akriyey yuu caay iyo waxyaabo badan dusha kala socdaa waa igu soo boodeen buu dhahay dadkii ayagoo raba inay iqabtaan walow akhaduunii hadday iqaban lahaayeenna lam yuftiluunii ima sii daayeen oo kama baxsadeen xataa uxatima ilaa lay burburiyo ilaa laygu joosjoogsado aniga oo dhib lay gaarsiiyo walahanan ka baxsadeen buu yidhi faltafata ila annaasi dadkii buu eegay waa zayn اlcaabidiin wa qaala wuxuu dhahay kufuu kufuu war daaya daaya cani rajul ninka dhaafa buu dhahay fakafuu canii markaasay iga joogsadeen walamaa ra'aa markuu arkay zaynulcaabidiin maa asaabanii wixii i asiibay oo min aducri argagax ah aqbala calaya wuxuu igu soo qaabilay biwajhihi dalqi wejigiisii bashaashka ahaa wejigiisii furfurnaa ee bashaashka ahaa yuu igu soo qaabilay wa wuxuu guda galay yu'amminunii inuu i aamin gelinayo inuu idejinayo wayuhadiu inuu xasilinayo dejinayo min rawcii argagaxayga war raalli ahaw tartiib buu ii argagax dejiyey uma qaala lii wuxuu ii yidhi laqad sababtanaa waad nacaysay bimaa baad nagu caysay calimta aad og tahay waxaan hadda aad sheegtay waa ceeb annaga aan leenahoo aad og tahay wamaa sutira canka wixii lagaa qariyey oo min amrina amarkeena akbar ka weyn buu yidhi waxaan hadda aad dhahday waxa igu suganoo ceebo ah yaaba ka weyne uma qaala lii wuxuu ii yidhi alaka xaaja baahi ma qabtaa dan ma leedahay dan ma leedahay oo oo nuciinuka aan kaaga kaalmayna calayha korkeeda wax xaaje ah iyo wax baahi ah iyo wax dan oo kugu suganoo aan wax kaaga tarno ma jirtaa waa ninkumaadoo nin caynay fastaxyaytu min waan ka xishooday buu yidhi ilan ninka xumaanku ku gaarsiiye wanaag kugu bedelaaya caydiina intuu ku yidhi warniyo waxaad sheegtay waaba run waxaadan dhihin baaba jire haddana ma ku siiyaa ma ku haysaa waa xishooday buu yidhi walam aqul shay-an waxna ma aanan oran falammaa markii ra'aa u arkay xayaa'i xishoodkaygii alqaa calaya korkayga wuxuu saaray kisaa'an go' kaana calay korkiisa ahaa go' qaali ah oo go'yaha ugu qiimaha badan uu watay yuuba isiiyeyba wa amara lii wuxuuna ii amray bialfi dirhamin kun dirham kun dolarna la siiya buu yidhi ninkaan bialfi dirhamin kun dirham in lay siiyo fajacaltu waxaan guda galay aquulu inaan odhanayo kullamaa ra'aytuhu mar kastoon zaynalcaabidiin arka bacda daalika markaa kadib ashhadu waxaan qirayaa annaka adigu min abnaa'i rasuuli rasuulka carruurtiisa inaad ka mid tahay calayhi الsalaatu wasalaam calayhi الsalaatu wasalaam idfac bilatii hiya axsanu sayi'a idfac bilatii midixumaanta haddii lagugu sameeyo wanaagku bedel faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiid mar kasta haddaa uga soo horbaxo ashhadu annaka min abnaa'i rasuul aawa caydii xaggii ka baxday waa ixsaankii loogu bedelay waa saamaxaadii la saamaxay warawa wuxuu wariyey axadu mawaaliihi mawaalidiisa mid ka mid ah waa zaynulcaabidiin dadku addoommadiisii mid ka mid ah ayaa wariyey haddana oo ka hadlay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa hulaaman adoon licali bni xusein u sugnaaday fa arsalanii wuxuu ii diray fii xaajatin dan fa abda'tu calayhi waan ka soo daahay buu yidhi hawshuu ii diray baa waxyar ka soo habsaamay falamaa markii ji'tu aan u imidna falamaa markii ji'tuhu aan u imid khafakanii waa i garaacay bisawti karbaash bay igu garaacay sawt iyo jeedal iyo shamug bay igu tumay fa bakaytu waan ooyey washtada caradaydii carradaydiibaa darnaatay buu yidhi addoonkii minhu aan cali u carooday sabab kale uguma caroorina li'nnahu maxaa yeelay asagu maa khafaqa ma garaacin axadan qof qabli an iiga horreeyey weli anuuba igu bilaabayba weligii nin akhlaaq badan oo aan garaacin buu ahaa wa qultu lahu waxaan ku idhi allaaha allaaha ittaqi اllah ittaqi اllah yaa cali bn xusayn cali bn xusayn oo ilaahay ka cabso ilaahay ka baq atastaqdimunii mii adeegsanaysaa oo ma waxaad ii dirsanaysaa fii xaajatin dan fa aqdiihaa laka ma kuu gudaya oo ma kuu samaynaya uma tadribunii waad igaraacaysaa miyaa haddana saasaan idhi fabakaa waa ooye cali bnu xusayn wa qaala wuxuu yidhi idhab bax ilaa masjidi rasuul rasuulka masaajidkiisa aad nebiga masjidkiisii aad buu ii yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam wasalli tuka rakcatayni laba rakcado uma qul dheh allaahuma kfir licali bn اxusein ilaahu cali bn xusein u dembi dhaaf faidaa dahabta haddaad baxdo oo facalta aad saa samaysa fa anta xor xor baa tahay liwajhi illaahi tacaala alla dartii bax laba ragcado masaajidka nebiga kusoo tuka sal alla alay wasalam iina soo duceey fadahabtu waan baxay wasallaytu waan soo tugtay wadacawtu ilaahay baan u baryey walam acud ilaa daarihi gurigiisii kuma soo laabanin ilaa wa ana xirun anoo xor ah maahan anoo xor ah ayaan soo laabtay walaqad wasica walaqad wasaca allaahu ilaahay baa u waasiciyey caza wajalla calaa zayni alcaabidiin hanti badan buu ilahay siiyey subxaana wa tacaala asoo saa u cibaado badan nin taajir ah buu ahaa hanti badan wa afaada waxaa shubmay calayhi korkiisa alrisqa risqigii faydan shubma shub risqi iyo hanti iyo xoolo fara badan baa ku soo shubmay fa kaanad lahu waxaa u sugnaa tijaaratun ganacsi iyo tijaaro raabixatun raabixad ah aad uu ugu ribxi jiro oo faa'iido badan laga heli jiray wa ziraacatun iyo beer naamiyatun aad u baraka badan naamiyada macnaha waxaa loola jeedaa waa mid aad iyo aad u ziyaado badanoo ziyaado fiican markaa laga helo wa kaana yanhadu waxa uu istaagi jiray oo ka shaqayn jiray bihimaa labada waa tijaaradii beertana khilmaanuhu addoommadiisii wa kaanat ziraacatuhu beertiisii waxay ahayd iyo wa tijaaratuhu tijaaradiisii tudiraani kuwa ku soo daadiya calayhi korkiisa oo laga helo alkhayra alwafiira khayr fara badan waalmaal alkaiiri hanti fara badan khayr fara badan iyo maal fara badan baa beerta iyo tijaaradaba ka soo bixi jirtay laakina zayna alcaabidiin lam yazhuhu alghinaa ma qooqinin taajirnimada walan tubطiruhu ma kibrinin annacmata nimcada anicma ah, iyo namca labadaba nimcadii iyo iyo iyo labadii uu lahaa beertii iyo tijaaradii hantida badnaa uu ka helaayey kumana kibrin mana ku qooqin walam tubdirha nicm nimcadiina kuma kibrin wainnamaa jacala wuxuu ka dhigtay maala addunyaa maalkii adduunka matiyatan gaadiid lilfawzi fi laakhirati aakhiro uu ku liibaano gaadiidkii uu u raaci lahaa liibaanta aakhiruu ka dhigtay fa kaana wuxuu ahaa haraahu hantidiisa nicma aharaa'i hanti midda u nicmo badan alsaalixi ee fiicanoo xalaal ah oo lilcabdi asaalixi addoon saalixa u sugnaatay hantida iyo maalku wuxuu ku fiican yahay maal xalaal ah addoon saalix ahna uu u sugnaaday ama la siiyo wa kaana wuxuu ahaa zinlcaabidiin akara maa xubiba waxa ugu badnaa ee la jeclaysiiyey ilayh xaggiisa min acmaali اlbiri camalada khayrka ee uu qabanayey sadaqatu sir sadaqada qarsoodida ah nin iska jiifo iska ba'an intuu raadiyo intuu usoo dhuntu tartiib u dhigaya kistiisa waana ka tegayaa lama oga ilaa hadda qof usoo dhigaya qof kale guri buu tegayaa markaasuu bur iyo beriis iyo waxyaaba intuu ka kor ka tuuro yuu ka cararayaa ayagoo hurdaaya waa la soo kacayaa sokori saliid baa meesha taala cid keenta lama yaqaano sadaqada sirtee noocaasuu aad u jeclaa fa kaana wuxuu ahaa idaa janna hadduu daboolmo calayhi alleylu habeenkii idaa janna mar allaala markii uu mugdiyoobo allaylu habeenka yaxmilu mid soo xambaara akyaasa daqiiqi kiisas iyo kiishash daqiiq ah ayuu soo xambaari jiray waa bur calaa dahrihi dhabarkiisa dhabarkiisii annaaxili caataha ahaa nin haddana hiliblah ma ahayn nin caato ah oo naxiil oo hasiil ah yuu ahaa dhabarkii asagaba caataha ahaa yuu dhowr kiis oo daqiiqa soo saarayaa wayakruju bihaa wuxuu kula soo baxayaa fii catamaati leyl mugdiga habeenkii wannaasu niyaam dadkuna ay hurdayaan wa kaana yajuubu wuxuu ku dhex kula dhex wareegayaa bihaa kiisaskaa daqiiqda ah axyaa lmadiina axyaa'a almadiinati magaalada madiine xaafadaheeda liyatasadaqa suu ugu sadaqaysto calaa dawi lxaajaati dadka baahiyada u saaxiibka ah oo miman ah weliba laa yas'aluuna annaasa dadka aan su'aalanaynin ilxaafan ku celcelin dad waxaa jira masaakiintu waa labo midna waa dawarsadaayo war waa baahane waxna siiyu dhahaa kunna waa baahan yahay dharkiisa u cadoo wuu socdaa shilin jeebkiisa kuma jiro mana quraacan mana qabaynin kaa iftiin badan kaana nuur badan kaasaa la rabaa inaad dareento sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala in badan buu ilaahay qur'aanka ku tilmaamay dadka noocaas ah ninkaasaa la rabaa inaad garato in dheergarad aad ahaato waxna aad markaa qarto laa yas'aluuna annaasa ilxaafan fakaanad waxay ahayd jamaacaatun jamaacaat kaiiratun oo fara badan oo min ahli lmadiinati reer madiina ka mid ah waxay ahaayeen taciishu kuwa ku nool wahiya ayadoo laa tadri aan ogayn min ayna ya'tiihaa risquhaa raqadan xagguu uga imaanayaa risqigan raqadka ah raashinkan mutawafirkee waasica ah meesha uu uga imaanay ayagoonan ogayn bay raashinkiisii ku noolaayeen falamaa markii maata uu dhintay cali bnu xusayn faqada waxay waayeen haaulaa'i kuwaasi maa kaana ya'tiihim wixii u imaan jiray oo min risqin risqi ah facarafuu markaasay ogaadeen masdarahu meeshuu ka imaan jiray cali markuu cali ibnu xuseen markuu dhintay yaa la waayey habeeno kale waa waayeen markaasaa la ogaaday ninka keeni jiray inuu asaga yahay walamaa markii wadaca la dhigay zayn alcaabidiin cala almuqtasali meeshii lagu dhaqaayey meesha meydka lagu dhaqa markuu dhintay markii la saaray nadara way fiiriyeen haasiluhu kuwii dhaqaayey fawajaduu waxay ka heleen fii dahrii dhabarkiisa aahaara sawaad raadad madow bay ka heleen wax saas u bararsanoo madow ah yay markaa ka heleen faqaaluu waxay dhaheen maa haada waxaani maxay yihiin faqiila lahum waxaa loo yidhi innahu an min aahaari xamli akyaasi daqiiqi waa daqiiqi iyo boorashkii kiisaskii uu ku xambaari jiray dhabarkiisa ilaa mi'ati beytin boqol guri oo filmadiinati magaalada madiina ku yaala fa faqadat way waayeen caa'ilahaa dadkii caa'iladee deganaa bifaqdihi cali weyntiisii baa lagu waayey maalintii cali la waayey daqiiqdiina waa la waayey ama akhbaaru cidqi cali cali xorayntiisa ibnuxusayn uu xoreeya lilariqaa'i addoommada faqad sharaqat biha alrukbaanu wagarabat sharqi iyo qarbi bay kala gaartay waxay kala gaartay oo ay ku sharqiyooday ayna ku baryooday dadka rukbaanta ah ee socotada ah liannahu maxaa yeelay lianna saniicahu haada samayntiisaas ay addoommo xoraynta ula jeedaaye faaqa waxay ka kor noqotay khayaala almutakhayiliin dadka wax maleeya maladooda dadka wax malmaleeya malada ay malayna way ka kor noqotay wa jaawaza waxay gudubtay taطallucu اlmutaطalliciin dadka wax eeg eegee wax fiirfiriya mutaطalliciinta ah fiirmadoodii eeg eegitaankooda taana way gudubtay way qiyaasi waayeen fakaana cali ibnu xuseen wuxuu ahaa yuctiqu mid xoreeya alcabda addoonka idaa axsana hadduu wanaag sameeyo addoonku hadduu wanaag sameeyo wuu xorayn jiray mukaafa'atan lahu abaalmar calaa ixsaani wanaaggii uu sameeyey yuu kugu abaalmarinaa wa kaana yuctiqu lcabdu addoonka wuu xorayn jiray idaa asaa hadduu xumaan sameeyo wa taaba haddana u tooba keeno jazaa'an lahu abaalgud buu uga dhigi jiray calaa towbatihi toobadiisa xataa rawaa ilaa la wariyey alraa'uuna dadka wax wariya annahu actaqa inuu xoreeyey alfa cabdin kun adoon wa annahu asagoo lam yastaqdim axadan axad ma uusan shaqaalaysanin oo ma adoonsan oo min ghilmaanihi addoommadiisa ragga ka mid ah wa iimaa'ihi iyo kuwa dumarka ah akara wax ka badan min caamin waaxidin hal sano keliya hal sano wax ka badan weli lama sheegin adoon uu addoonsaday wa kaana cidquu xorayntiisa licabiidihi addoommadiisa uu xoreeyo yaqacu waxay dhici jirtay akara maa yaqacu inta ay dhacda inta ugu badan laylata ciidi alfidri habeenka ciidulfidriga habeenka ciidulfidriga ciidda soonfureed ayuu ku aadin jiray xayثu meel kaana uu ahaa yuxariru mid xoreeya fii tilka اleyl habeenka almubaarakati ee barakada leh maa yuqadiruhu اllaahu wuxuu ilaahay u qadaro calىa taxriirihi inuu xoreeyo oo min riqaabi ariqaa'i addoommada qoorahooda ah wayas'aluhum wuxuu weydiisa wuxuu ka codsan jiray an yatawajahuu inay u jihaystaan ila alqiblati qiblada wa an yaquuluu inay dhahaan allaahuma qfir ilaahu u dembi dhaaf licali bni xusayn uma intaa ka bacdi yuzawiduhum sahay buu siin jiray markaa wuxuu siin jiray bimaa shay yajcalu ka dhigtaa ciidahum ciiddooda ciidayni laba ciid wa farxatuhum farxaddoodana farxatayni laba farxadood laba farxadoodna way isku qaadan jireen laba ciidoodna way isku ciidi jireen ciiddii xoraynta iyo ciiddii kasta la siinaayo lacagta ah wa farxatuhum farxatayni farxadoodana laba farxadood ayay markaa ka dhigi jirtay zayn alcaabidiin wuxuu ahaa taabici aad iyo aad u qiimo badan qisadiisuna ay aad iyo aad u macaan tahay aadna ay markaa u dheer tahay rabbiga awoodda leh hadduu noo saamaxo intaa noo hartay casharka dambaana ku dari doonaa haddii ilaahay idmo zayn alcaabidiin waa taabici aad iyo aad u cajiib badan qiso macaanna markaa leh waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana watacaala iyo inta nooga hartay ilah waxaan ka barayno xaqna waafajiyo wabilahi towfiiq wallahu subxaanahu wa